hore aynu soo dhaafnay in inshaa allahu tacaala caawa waxaan bilaabi doonaa kitaabka matnigii abushujaac u qoray alqaadi muqadimaadka aan wax ka dhihi doono markaan ka baxnana manhajiyada diraasada kitaabka dariiqadii midkii horeaan raaci doonaa kitaabku kitaab weyn oo masaa'ilka o dhan la lafaguro ma noqon doono oo kitaabka mustawaha loogu talagalay baan halkaa gaarsiisanayn waxaan aqriyaynana ma aha fiqhi muqaaran oo madaahibtu maxay yidhaahdeen ilaa munaasabaad inay keento maahane madaahib isma barbar dhigayno masalo waliba madaahibtu waxay yidhaahdeen iyo waxay deliishadeen iyo karaajixa iyo sababta loo rajaxay iyo baddaa ma geli doono waxaan diraasaynaynaa waa waxaa la yidhahdaa alfiqhu اlmadhabi fiqi waxaan daraasaynaynaa calaa madhabi اlimaami shaafici masaa'il kale saynu kitaabka hore ku sheegnay waa laba qaybood masaa'il nusuus leh oo kitaabka iyo sunnada ah iyo masaa'il qawaacid caam iyo qiyaas iyo nooc ijtihaad ah ku salaysan masaailka qaybta horee nusuusta leh way iska oo wixii naska waafaqana de waa sidaa uu naska u waafaqay buu sax ku yahay idee wixii sida cad naska u khilaafana isagoo qofka loo cudur daarayo raacitaan ma mudna marka masaa'ilka daciifka aan isleenahay isleeheen aan xasuusteen nusuusta ka soo horjeeda inshaa allahu tacaala waa ku baraarujin doonaa inay masaladaa daciifa tahay nasan iyo daliilan waxaa kaloon kitaabkan baraarujin doonaa masaa'ilka uu mualifku aan badnayn oo isagu doortay laakiin ka madhab ahaan wej wej daciif ah laakiin fi lmadhab madhabka qowlka muctabarka ah ee raajixa ah aanu ahaynka kitaabkiisa uu ku qoray in shaa allahu tacaala masaa'ilka ijtihaadiga ah haddii aan wej cad oo ay ku khaldan tahay aanay jirin wejka istidlaalka fuqahada shaaficiyadu sababtay u yidhaahdeen baynu sheegi doonaa insha allahu tacaala kadibna waynu ka gudbaynaa allah ina gaarsiiye kitaabta muqaaranka fikiga muqaaranka iyo maxaa raajix iyo maxaa marjuuxiya laga hadlo laakiin masalada baabul ijtihaadiyaad hadday iska tahay gaar ahaan hadday qowluljamhuuri waafaqsan yihiin waxna soocadoo masaladu ay leedahay ama la khilaafayna aanu jirin wax badan iskuma sii dhibi doonno waa iska dulmari doonaa haddii alla yidhaahdo qaabkaasaynu kitaabku akriyi doonaa qaabkaan u aqriyi jirnay kitaabkii hore mas'alaan kaga duwanaan doonaa maadaama kitaabku kitaabkii ka wen yahay abwaabtuu ka hadlay kii hore salaa keliya ahayd iyo zakiya soom oo in yar ah kan laakiin abwaabtii fiqhiga inteeda badnayd uu mari doono waktigii badnayd een su-aalaha ku bixin jirnay waxbaan ka yarayn doonaa su-aaluhu habeenka u dambeeya baanu saac siin doonaa labada habeene hore baabka su-aalaha mmaq ma qaban doono way su-aalihii dhammaanna waaye inay ka soo daraan maahane in badan oo ka midana mukarar bay iska noqoto iskaga sooclcelis bay noqotay saa darteed qofkii su-aalo waxaana jecelahay casharada lasoo maray inay inta badan ku saabsanaadaan laakiin wixii aan garanna su-aalaha habeenka khamiistu soo gelayso waan nusaac siinaynaa labada habeeney kale nusaacii aan su-aalaha siin jirnay ama labaatankii daqiiqo kitaabkaan ugu daraynaa oo casharkaan ku daraynaa haddii kale kitaabku intuu daba dheeraado baan anigii idinkuba daali doonaa marka kitaabku inuu durbo dhammaada ardayga iyo macallinkaba saasaa u fiican ardaygana kitaabkii uu gudbo macallinkana kitaabkii uu dhaafo naftana waxbaad dhammaysa marka la yidhaahdo waxoogay nashaad iyo xiise cusub baa gala intaa kadib kitaabka waxaa qoray ninka la yidhahda alqaadi shihaab axmed ibn اxusein ibni axmed اlasfahani ama asbahani midaa tiraadaba oo abushujaac kunyadiisa la yidhaahdo mararka qaarkoodna kunyadiisa lagu tilmaamo abuayib in la dhihi jiray labadaba fuqahadii shaaficiyada ka mid ahaa ee reer ciraaq deegaankaiyo joogitaankiisana u badnaa magaalada basra oo fiqiga shaaficiga akhrihi jiray oo macallin ku ahaayoo masaajidka loogu iman jiray magaalada basra muddo afartan sanadooda kadib alqaadi abushujac axmed ibn xusein ibni axmed ilasfahaani muddo dheerna qaadi buu ahaa isla markaana mudaris nin madhabka aqriya shaaficiyadu ahaa xilligaa waye xilliga laga dalbanayo muddo ay ka sii noqotaba gudaheeda in kitaabkan uu qoro sida muqadimada iyo horudhaca uu ku sheegi doonaa inshaa allahu tacaala nugu tegi doono markii intii ay muddo ah ka soo wareegtay isna uu waa yeelay waa wuxuu u xiisooday ama uu jeclaystay inuu ilaahai subxaanahu wa tacaala ajashiisii uu qiyaasay inay iska soo dhowdahay inuu madiine isaga wareego waa isaga soo wareegay madiina masjidka nabigu iska laasimay wixii shaqooyin hoos hoosee looga baahdana uu iska qaban jiray ilaa halkaa uu ku geeriyooday raximahu llahu tacaala da-diisa ilaa dhalashadiisa inta u tarjantay aan arkay horaantii qarnigii shanaad buu dhashay ama afar boqol iyo soddon iyo dhowr markay hijradu ahayd laakiin xilliguu dhintay iyo muddada uu noolaa bay culummadu aada ugu kala tagsan yihiin taraajimtiisa qoray qaar waxay tilmaamayaan toddobaatan dhowr iyo toddobaatan sano inuu ahaa geeridiisii oo ibnulkhazi kitaabkiisa diiwaanulislaam markuu tarjamada ugu samaynayo waxa uu leeyahay tuwafiya bacda alkhamsi miati bisanawaatin qarnigii shanaad markii uu buuxsamay ee shan boqol ay ahayd dhowr sano kadib buu geeriyooday halka ragga qaarkii oo tarjamo u samaynaya sida uu soo gurinaya xashidan bujeyramiya calaa sharxi khaiib iqnaaci khaiib ee kitaabkan uu ku sharaxay waxa uu leeyahay boqol iyo lixdan sanuu noolaa ninkani waxaana uu geeriyooday shan boqol sagaashan iyo saddex markay ahayd wuxuu leeyahay weliba <clears throat> marka uu geeriyoonayo aragtidiisu isma dhimin maqalkiisana isma dhimin tallaabadiisi iyo waxqabadkiisana isma dhimin isagoon aragtidiisii iyo xawaastiisii iyo xubnihiisii midna wax isdhimin oo boqol iyo lixdan sano jira ayuu geeriyooday waxay leeyihin waa ninka iskale marka la weydiiyey da-daana waad joogtaa waxna iskama kaa bedelin iyo waayeelnimo iyo tabardarro kala un maahane wax kale kaamiiska iska saa waxu jira abushujaacow ninka laga soo guriyo weeye maa casaytu llaha bicudwin minha falamaa xafidtuhaa fi sigari can macaasi illaahi xafidaha allahu fi lkibar weligay xubnahayga ilaahay mid ka mida kuma caasiin markii aan ka ilaaliyey dembigii ilaahay yaraantaydii baa ilaahayna markaan waayeelay ii badbaadiyey oo ii ilaaliyey ereygaasoo culmo badan laga soo guuriyo baa qaarkood waxay yidhahdaan raggii ugu horreeyey erayadaa yidhi buu ahaa calaa kulli xaal ma toddobaatan iyo waxoogay buu ku dhintay se boqol iyo lixdan buu gaaray midkii la yidhaahdaba taariikhdiisa markay ka hadlayaan waxay ku sheegaan inuu nin cibaado iyo taaco badan ahaa cashir kastoo uu leeyahay isagoo qaadi ahaa xil kastoo loo fadhiyo xilliga barqadii gurigiisa markuu ka soo baxayo ilaa uu sunnadiisa duxada ah laba ragcadood ku tukada guriga juskiisa qur-aankaana soo akhristay weligii gurigiisa kaba soo bixin bay yidhahdaan wuxuu dhihi jiray bay yidhaahdaan markaan banaanka u baxo masaa'il iyo cashir iyo qadaa iyo hawl baan geli inta aanan shuqulka adduunka gelin xisbigayga cibaadadii iyo wardigaygaan horta dhammaysan markaa kadib aniga dad meeshaan kala gaarno ha la arko alimaam alqaadi fuqahada shaaficiyada ee calaamtu ka mid ah kitaabkiisana ilaahay qabuul buu siiyeyo kitaab wuxuu noqday fuqahada shaaficiyada isaga intii ka dambeysay mukhtasarka ay ugu jecel yihiinee la aqriya ayuu noqday imaamka kitaabkiisa raximahullah mualafaadka kutubtiisa waxay sheegaan culimmadu laba kitaab baan ka arkay mid waa kan ghaayatulikhtisaar la yidhaahdo ama matna abi shujaac ku magac dheer oo hadda aynu bilaabayno wey kitaab kaluu soo gurinayaa ibnulkhazi oo la yidhaahdo inuu sharxay kitaab kitaabu alqaadi shaafici abulxasan ilmaawardi uu leeyahay oo aliqnaaca la yidhaahdo inuu sharxay bay soo guurinayaan laakiin ilaa iyo hadda fuqahaa culimmada intay u darjantay badankood iyagoo sheega maanan arag si kastaba ha noqotee kutubtiisaas halkaa kitaab baa ugu mashhuursan ilaahayna ummad badan uu ku anfacay isaguna qaabka iyo manhajka uu raacay markuu qorayay inoo sharxi doono insha allahu tacaala kitaabkan qabuulka ilaahay siiyey baa waxay keentay inay shuruuxdiisu ciidda ka badato shuruux aada u tiro badan buu waxa la daabacay iyo waxaan la daabicinba leeyahay marka laba qaybood oo raggii ihtimaamka kitaabkan siiyey baan rabaa inaan wax ka tiltilmaamo qayb waa qaybtii shuraaxda ahayd ee sharxday raggii shuraaxda ah ee hore culimmadii qarnigii sagaalaad waxaa ka mid ahaa ninkii la yidhaha taqiyudiin alxusani dimishqi oo sideed boqol labaatan iyo sagaalkii geeriyooday waana ninkii iskale kitaabkan la yidhaahdo kifaayat alakhyaar fii xalli gaayat alikhtisaar kitaabkaasi xagga intaan arkay kutubtiisa kutubta shuruux shuruuxda ee sharaxda ee hore dhinaca daliilkii ixtijaajka marka la yidhaahdo annagoon eegaynin adiladu ma wada asaxday mise ma wada asixin nin aada u soo uruuriyeyo kutubta shaaficiyada ee waaweyn adiladay shuruuxda ku keeneen si aada u uruuriyey buu ahaa oo uu kitaabta ugu adilo badan buu ka mid yahay dabacaad badan iyo taxqiiqaad badan baana lagu daabacay waxaa ka mida kutubtaas kitaabka la yihahdo fatxu lqariibi اlmujiib fii sharxi alfaadi taqriib taqriib isla kitaabkana la yidhaahdaa magac kalena kitaabkaasi waa leeyahay alqowl اlmukhtaar fii sharxi gaayat اlikhtisaar labadaa magacba kitaabku waa leeyahay idinkoo dadku mada waxay u naqeenaan xaashiyada ama sharaxa ibni qaasim alghazi sharx ibni qaasim waa kii isagu isagoo xaashiye ahaanoo ku dhex daabacan innaga waa horeyna soo gaaray qaasimiga la yidhahdo wey kitaabka qaasimiga la yidhaahdo kitaabkan uu sharxayaayo gaayat اlikhtisaarkuu sharxayaa ama taqriib midaa tiraadaba ama alqowl اlmukhtaar fii sharxi gaayat اlikhtisaar dheh ama fatxu lqariib اlmujiib fii sharxi alfaadi الtaqriib dheh waa xashi aad u qiimo badanoo ilaahay qabuul lafteeda uu siiyey sharaxaasi sharaxaana laba xaashiyi uu leeyahayo midda tawshiix iyo baajuuri uu sii yeeshayo isaga ka sii farcamay iyo xawaashi kaleoo miduu qalyuubi leeyahay iyo iyo rag kaloo badan ay leeyihiin ragga sharxay waxaa ka mid ahaa ninka muqrilmuxtaajka iska leh minhaajka sharxay alkhaiibu shirbiini oo aliqnaac u bixiyey kitaabkiisa fii xalli alfaadi abi shujaac isagana isagoo maطbuucu yaallaa xagga adilada waa lagaga fiican yahay laakiin xagga alfaadda iyo taxliilinteeda iyo furfuritaankeeda uu ku fiican yahay isaguna kitaabaad ugu fiican weeye waana faqiih muctamad oo darajadiisa iyo makaanadiisa mutaakhiriinta fuqahada shaaficiyada kuleh baa iska leh xaashiyadaasee ragga qaarkood sii sharxeenoo bujayrami xaashiyadaasuu sii yar sharxay oo xaashiya sharxaasuu xaashiya sii saaray isagana rag badan baa ihtimaam siiyey makaanada ninka mualifka uu leeyahay darteed ragga shuruuxda sharxay waxaa ka mida nin la yidhaha waliyudiin ilbasiir oo isna qarnigii tobnaad ahaa kana khatiibu shirbinina isku waqtiyo ahaayeen oo isna u bixiyey annihaaya fii sharxi algaaya inaas waxay ka mid ahaayeen shuruuxdiisa qaybo ka mida weeye laakiin shuruuxaad u tiro badan buu leeyahay ibnu daqiiq alciid waxoogay tacliiqaad yaryar uu saaray ragna badanna gabay bay u bedeleenoo way nadmiyeen ragga nadmiyey waxaa ugu nadmiya fiicnaa laba ninoo isku waqtiyo ahaa haba sii kala fiicnaadeene mid waa mid axmed alabishiiti la yidhaahdo nadmigiisa ugu magacdaree nadmu mukhtasari abi shujaac oo qarnigii sagaalaad qaybihiisii dambe sideed boqol iyo dhowr iyo sideetankii geeriyooday ninka labaadna waa nadmiga ugu mashhuursanee kitaabkani uu leeyahay nihaayat اtadriib fii nadmi gaayati الtaqriib ee sharafiddiin acimriiqi uu leeyahay cimriiqi wuxuu ahaa nin ilaahay nadmiga culumta aada ugu sahlay kanuu nadmiyey ajrumiyaduu nadmiyeyoo camriitiyada midda ay soomaalidu naxwada u yaqaanaan weeye waraqaadka usuul fiqigaa buu nadmiyey oo nadmulwaraqaat sharafidiin alcamriitiga iska leh siddeed boqol iyo sagaashankii buu geeriyooday raximah اllahu tacaala kitaabkiisii nin fuqaadii shaaficiyada ee mutaasaga ka dambeeyey ahaa baa sharxay oo axmed ilfashani la yidhaahdo oo sideed sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii dhintay isagana waa maطbuuc oo sharxiisii waxaa laha tuxfat اlxabiib bishari nadmi gaayati taqriib kun laba boqol iyo konton bayd inuu ahaa baan u malaynayaa waana nadmi ugu waasaxsan oo masaa'il badan ku daray uguna cibaaraad sahlan ninkii aalibulcilmiga xifdinayana nadmi aada u qiimo badan weeye sidii nadmiyadiisa kale ay u fududaayeen cibaaraadkooda iyo taraakiibtooda bay ereyadiisii iyo qaabku u tixtixda uga dhigay ay u sahlan tahay isagu sida uu tilmaamayo arqaamta iyo tirooyinka markuu sheegayay iyo cadadka kun laba boqol iyo konton beyt buu ka dhigay oo isagii kaba badanba xataa zubadkii alfiyada haya ibni raslaan nihaayatu tadriibkaa ka batay isagoo taqriiraad yar saarsaaran yihiinoo mabuucana magaalada waa ku arkayey nin la yihahda nin la yihahda dawsari laftiisu nashru shucaac calaa abi shujaac kitaab la yidhahdoo nadmi oo gabay ah uu isagana ku sameeyey rag culamo badan baa ihtimaam siiyey ragga mucaasiriinta ahna ninkan dabcadan taxqiijiyey bidaayat اlmujtahid ee maajid ilxamawi la yidhaahdo sharax yar iyo taqriiraad yar buu leeyahay isagana mustafa diib ilbaqa ama buqa midaa tiraadaba isagana sharax buu leeyahay atadhiib uu magacaabay adiladiisa uu soo ururiyey nimankan dambe adilada soo ururiyey boqol sagaal iyo sagaashan adiladoodu haaliban waxa ay ka keeneen oo asal u ah kifaayatulakhyaarka asal u ah adiladii kifaayatulakhyaarka ku tiilay unbay qaarkood takhriijaan iyo imaaimada weliisa raqamkay ku wariyeen iyo unbay boqol sagaal iyo sagaashan ku dareen waxyaaba yaroo idaafaadana way sameeyeen calaa kulli xaal intaa wixii ka dambeeya kitaabkan baynu u gudbi doonaa oo wax ka badan idinkaga sii dhumin maayo qaala almualifu raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalى اllahu calىa sayidina muxamadi الnabiyi waaalihi الطaahiriin wa صaxaabatihi ajmaciin bisinku ku bilaabay sida kitaabka hore aynu ku soo sheegnayna bisinka in lagu bilaabo markii wax la qorayo waa sunna nabawiya haabita sala allahu calayhi waalihi wasalam waxayna yidhahdeen waa hadiga qur-aanka lagaga daydayo suwarkuna bisim bay ku bilowdaan ilaa suuratu tawba ama baraa'a maahane musxafkana suwarka ugu horeeyaaye bisim bay ku bilowdaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam kitaabaadkii caamu sulxigii markii lagu jiray xudeybiye kadib waraaqihii muluugta uu qoray waxaa ka mid ah inuu dhihi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadin rasuulillaahi ilaa fulaanin muxameda rasuulka ilaahay bay ka timid hebel bay ku socotaa say magacyadu u kala duwanaayeenba xadiidkii bukhaari iyo keyrkii warinayeenna waxaad garanaysaan heshiiskii xudaybiye marka la qorayey in nabigu alayh salaatu wasalaam cala abi aalib oo qorayey uu ku yihi uktub bismi illaahi araxmaan iraxiim horta ku bilow waa kii suhayl ibni camrin iyo dhinacii qureysheed ay diideen warnaga raxmaan ee raxiimkaad sheegaysa ma naqaane uktub bismika allaahumma kamaa kunta taktub weligaaba bismika allaahumabaa la qori jiray bismika allaahumma ku bilow marka raxmaan iyo raxiimkay diidanaayeen nabigu alai salaam hadyigiisa inay ka mid ahayd qoraalka bisinka in lagu bilaabo baad halkaa ka garatay alxamdu lilaahi allah mahad iska leh rabbi alcaalamiina caalamkan iyo uunkan rabbiga u ahaa uunkan rabbigii iska lahaa baa mahad iyo wax walba mudan wa sala allahu allaha u naxariista calaa sayidinaa muxammadin ahaa annabiyi ee nabiga ahaa allaha u naxariisto wa aalihi aalkiisa aaahiriina ilaahay xumaatada ka ahiraya yidhi liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayuahirakum tahiiran iyo wa saxaabatihi saxaabadiisa ajmaciina dhammaantood dushooda ha ahaato naxariistaas ilaahay xaggiisa ka timid dhammaantood dushooda ha ahaato sidaa yidhi mualifku qaabka iftitaaxa xamdigu u furfurtay ducaa listiftaax ama ducaa khudbat lxaajadi ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu ma laha waaa cajiibkaa waxay tahay saynu horey usoo tilmaanay inta aan anigu arka aimadii salafka aimatu alxadiidi waاtafsiiri wاlfiqhi wاllugati ahaa inta ay kitaab qorayeen waxaa la sheegaa halni kitaab risaalo ama laba risaalo oo in alxamdu lilahi lagu bilaabay inta kale bismi illaahi iyo alxamdulilah wasala allahu calaa maxamadi waslm baa lagu bilaabaa saas darteed waa ila qumanaan lahayd waa ra'yi waa ra'yi un soo jeedine qoraalladeenna iltizaamka la iltizaamayo iyo bal in la iswaafajiyo kitaabka iyo sunnadan ku dhaqmaynaa calaa fahmi salafidii oo salafkii aanay iltizaamin ama boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal aanay kutubtooda ku bilaabin balse in laysu yar waafajiya waa fiicnaan lahayd qaala alqaadiyu wuxuu yidhi abu shujaac axmed ibn اxusein ibni axmed اlasfahani raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi sababtuu kitaabkan u qorayna halkanuu ku sheegayaa mowduuca kitaabkiisu ku saabsan yahayna wuu sheegayaa ariiqadii uu maree qaabka uu alifay kitaabkana wuu sheegayaa wuxuu yidhi sa'alanii waxaa ii weydiiyeen bacdu alasdiqaa'i dadaan saaxiibba nahoon isku nahay qaarkood xafidahum ullahu tacaalaa xumo oo dhanba allaha ka badbaadiye oo ka xifdiye an acmala inaan sameeyo ka shaqeeyo mukhtasaran kitaab la soo gaabiyey erayadiisu kooban yihiin macnihiisu haba ballaadhnaade fi lfiqhi fiqiga inaan ka qoro calaa madhabi alimaami ashaaficiy madhabkii imaamu shaaficina aan kaga qoro raxmat ullaahi tacaala calayhi naxariista ilaahay dushiisa shaafici ha noqoto iyo waridwaanuhu raalli ahaanshihiisa kitaabkaasoo fii gaayati اlikhtisaari gaabinta halkii ugu dambeysay ah iyo wa nihaayati اlijaazi soo koobidda halkii ugu dambeysay ah iyo nihaaya waa laba eray oo lafdigu kala duwan yahay laakiin macnahooda isku mid yahay nihaayat shayi shaygu meeshuu ku dhammaadaa la yidhaahdaa wagaayat shayi shayguna meeshuu ku dhammaadee dabayaaqadiisaa la yidhaahdaa ikhtisaar iyo iijaazna min xayu lmacnaa waa isku mid iijaazku waa erayada in lasoo koobo macno weyna xambaarsanaadaan ikhtisaarkuna waa islataasoo masaladii laga hadlayey in lasoo koobo hadalka lasoo uruuriyo inta ugu muhiimsanna laga sheego inta faahfaahintaana la iska daayo labada eray kitaabku waxa loogu bixiyey gaayat اlikhtisaar halkaas baa looga jeedaa isagaa wuxuu u bixiyey gaayat اlikhtisaar wasfigii uu kitaabka siiyey baa magac looga dhigay marna matnu abi shujaacin baa la yidhi oo matni kooban oo isagii mualifkaa loo tiiriyey wey sababtuu saa u yeelayna wuxuu yidhi liyaqruba inuu dhowaado cala almutacalimi qofkii waxbaranaya darsuhu akhriskiisao aanu ku dheeraanin oo meelo fogfog aanu wax ka doonin wayasula ay u fududaato cala almubtadi'i qofka fiqiga bilowga ku ahna xifdu xifdigiisa ilaan horay waxaa loo yidhi man xafida almutuuna xaaza alfunuun ninkii mutuunta xifdiya funuuntoo dhan waa koobi karaa fanni kastaba matnika kooban inaad ka xifdidoo raasamaal kuu noqda waa waxaa wax lagu xifdiya lagu barta weye cilmiguna waa kii horay loo yidhi alcilmu maa xawaahu اsadru laa maa xawaahu اlqimitru cilmi waxaa la yidhahdaa waxaad laabta ku wadato ee gaarigeeda diyaaradda kula raaca oo meeshaad u safartaba kula aada oo noqda afiifa khafiifa alxamli yuujadu xayu kunta qaaditaankiisuna waa fudud yahay meeshaa tagtabana waa wadataa kaasaa cilmi la yidhaahdaa laa maa xawaahu اlqimitru wax waraaqa ku qoran oo tibtaydii yaa ii doona aad tiraahdo oo masalada markay timaaddo kitaabkii xageen ka raadiya aad tiraahdo waxaaskaasi cilmi ma ahaba la dhihi jiray saas darteed wuxuu leeyahay ninkii mukhtasar inuu xifdiya doonaya ee fiqhigii bilow ku ee baranaya ee asaas inuu ka dhigta doonaya inuu u fududaadaan ugu talagalay xilligan waxaan u malaynayaa xilligii nawowi iyo xilligan xilligan aan u malay isleeyahay amuu nashaadku ka yaraa waay imaamu nawowi markuu minhaajkan mallibdhaha qorayey wuxuu leey himamkiibaa daciifay dadkii culumta kutubtii dheerdheerayd baa laga cajisay mukhtasar kooban baan rabaa inaan u sameeyo oo kitaabka mallibdhaha waxaa kaloo la yaabay dahabi markuu siyarka siyar calaami nubalaa qorayey baa wuxuu ka calaacalay himamkii inay daciifeenoo kutubtii waaweyneedee taariikhulislaam iyo wixii faahfaahsana aan laga bixi karinoo kitaab yaroo mukhtasara loo baahan yahay sida siyar aclaami nubala siyar aclaami nubalana dhowr iyo labaatan mujalad baa lagu daabacay walow dabcada la waaweyneeyey haddana habal la waaweynaya dhowr iyo labaatan kitaabka gaaray ninka kule himamkii iyo waxaa weeye dadkii dadaalkiibaa yaraadayoo mid soo kooban oo dhowr iyo labaatan xabaan u samayn iyaga xilligoodii hade boqolaalun bay ahayd barma wixii laga hadlayey waxan kooban lagama hadli jirin kadib hanta mualifku wuxuu ku tilmaamay kitaabkuu qorayo kow waa kitaab soo kooban laba waa maadada fiqhiga ah saddex waa fiqhiga shaaficiga ah afar gaayada uu ka leeyahay waa ninka bilowgaa xifdigiisu inuu u fududaado ninkii baranayana akhriskiisi iyo baristiisu iyo barashadiisu ay u sahlaanaatoosan wakhti dheer ka qaadanin uu abwaabtii uu la soo afwareego kadib manhajka uu raacay mukhtasarkii fiqiga shaaficiga ahaa markuu qorayeyna wuxuu yidhi wa an ugsira inaan badiyo fiihi kitaabkaasay iga dalbadeen min ataqsiimaati qaybinta iyo wa xasri alkhisaali ay ilmasaa'ili masaa'ilka fiqiga koobitaankooda inaan masaa'ilkii fiqiga soo koobo oon wada dul maro way iga codsadeen waa baabtii fiqiga ee badnay sida safiinaha salaad keliya iyo cibaadaadka qaar ka mida aanan ku koobine abwaabulfiqi masaa'ilkeedii aan soo koobay inta muhimkaa looga jeedaaye sidoo kaleeto markaan soo koobayana hadalka aanan isku dhex yaacinine aan fasalla iyo abwaab u sameeyoon kala googooyo oo intii islehee baab ahba fasal gaara ah aan ka dhigo si qofku u ogaado masaladii hore laga hadlayay in laga baxay oo baab cusub la galay uu garto qof qaybinta inaan badiyo oon badiyo oonan isku sii dhexdays ka dhigin kadibna aan masaa'ilkii abwaabtana wada dul maro aanan ka qayb qayb ka tegin si qofku baab walbaba uu xun macluume iyo cilmiga ah uga haya markuu kitaabka barto fa intaa qofka iga dalbaday waan ka aqbalay ilaa daalika dalabkiisa arintaa inaan fuliyaa aaliban lihawaabi baan rajaynayey ilaahay baan hawaab ka rajaynayaa ila ilallahi ilaahay waxaan ka dalbayaa oon ka rajaynayaa oo kaleeta tacaalaa korahaye fi tawfiiqi inuu iwaafajiyo lisawaabi xaqa inuu iwaafajiyo isaan ka dalbanayaa maxaa yeelay innahu alle calaa maa yashaau wuxuu doono qadiirun kii awooda wey wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun kii u tura weeye khabiirun oo gundha weliba salkoodii iyo waxa niyaadkooda ku jira waxay damacsan yihiin waxa calooshooda ku wareegaya wuu og yahay saas darteed maadaama anigu aan waxaan ka shaqaynayana diintiina aan u shaqeeya ay tahay aanan hawaabka isaga ka rajaynayo oo ka tarjamaysa inaanan qof bini aadam iyo dad midna weji kaga rabin oo ilaahay dartii aan u qorayo saas darteed awooddeediina uu leeyahay uurkayga iyo hoostaydana uu og yahay baan saa uga rajaynayaa sifaatka iyo iska leeyahy rabbi subxaana wa tacaala intaa kadibade waa kitaabka in la gudagalo halkan muqadimada waxay ku leeyihiin dhowr waxba waa in la sheego fanigu kitaabka mawduuciisa waa laguu sheegay dariiqadiisa iyo manhajiyadiisa waa laguu sheegay inta uu suu qaabku u samaynaya waa kuu sheegay haqaayadiiyo hadafkuu sidan u yeelay waa kuu sheegay kadib kitaabka inaad gudagasho unbaa banaan unbaa dhiman kadib wuxuu yihi kitaabu ahaarati kitaabkani ahaaraduu ku saabsan yahay sideedaba fuqahadu acmaashii arkaanulislaamka ahayd waxyaaba cilmi ogaansho u baahanoo acmaal la dabaqaya aan lahayn bay u qeybiyeen qaybta acmaal la dabaqayaan lahayn ee cilmiga iyo caqiidada ogaalkaa waa shahaadada iyo shahaadateynka iyo shuruudood iyo wixii lamid iyo nawaaqibdoodoo kutubulcaqiida watawxiid baa loo daayey kadib markii intii acmaashahayd soo hartay baa waxaa la yidhi xaggaynu ka bilownaa waxaa la yidhi acmaasha cibaadaadka fuqahada shaaficiyadu waxay dhaheen afar qaybood weeye qaybi waa xiriirka qofka iyo rabbigii ka dhaxeeyo waa cibaadaadka qaybina waa xiriirka ka dhaxeeya qofka iyo dadka oo nolosha asaaskeedii ku salaysan yahayo oo suuqiyo xamaalkiiah labadaa markii la sameeyo xaqa ilaahay iyo markii qofkii uu soo xamaasho xaajada xigta waxoogay xooliyo shilimo markuu helo ama waxoogay madaxa soo taago baa dareenkii iyo xiriirkii taranka aadama bilowdaaye abwaabu nikaax de iyagana iyo xiriirkii iyo xeerkii qoyska intaa wixii ka badan waa nin xanaaqay ama qooqay oo dad dhiigood iyo xoolahood ku xadgudbaye qismuljinaayaat ama kitaabuljiraaxi dheh intaa ayaa u mudan in loo hormariyo de qofkan aadamaha wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduuni sowma cibaada kow loo abuuray horta calaaqada iyo xiriirka isaga rabbigii ka dhaxeeya oo qaybta amarawuculcibaadaat ah waa in lasoo hormariyaa sidaasaa waxaa lasoo hormariyey afartii arkaanulislaamka ee shahaadateynka ka soo hartay alsalaatu waazakaatu waasawmu waalxaju fuqahada shaaficiyada qaar aan ahayn baa waxay u arkaan qayb ay shaaficiyadu ka saareen qismulcibaadaadka oo in lagu daraahayd inay jirto maxay tahay waa kitaabu اjihaadi walidaalika fuqahada qaar muxadisiinta ka mid ah qaar fuqahadaaba kitaabu اljihaadi qabla اlxaji bay keenaan xajka intaan laba gaarin jihaadkay keenaan jihaadku waa nafti maalkiio diinta loo horayay dhaheen waa qism min halka fuqahada shaaficiyadu qaybaha dambe jinaayaadka ay geliyagoo ka eegaya jihaad marka la yidhaahdo seef baa galka laga bixiyey qorina rasaas baa ilka eh, dhuunta loo dhigay meesha dhiig baa daadanaya dhiiggu dhiiggu ku fiican yahaye kii xaq ahaa iyo kii xaqdarada ahaa meel aan suu geyna yidhahdeen iyagu <clears throat> markii cibaadaadkii hormarinna la yidhi xiriirka qofkii rabbigii ka dhaxeeya caqaa'idkii shahaadateynkii aan xaggaa dhignay afarta arkaanulislaamkaa yaa ugu muhiimsan horta sidoodaba asalaatu wa asalaatu ra'su اmri alislaamu wa camuuduhu asalaatu salaada tiir lafdhabar u ah faman tarakahaa faman qofkii ka tagaay kuwo kale iska badaala faqad kafaraa lagu yihi saa darteed afarta arkaanta shahaadateynka kadib salaadaa ugu muhiimsan ee soo hormari salaadii shuruud bay leedahay ka horeysa shuruudiina waxaa ugu weyn sharطu طahaara ugu weyn saa darteed abwaabu طahaara waa in fiqiga laga bilaabo salaad baa loo gogol طahaaradu keligeed oon salaad loogu soconin ama aan wasiilo salaad u ahayn keligeed wax weyn maaha asal waxay ku qiimo leedahay طahaaradu inay albaabka salaadii laga galo tahay oo nabigu yihi laa yaqbalu اllaahu salaata man axdaa xataa yatawadأ ilaa uu weysaysto salaadii ka asix mayso weysadeeda haddii ha laga hadlo la yidhaahdo waxaa imani maxaa lagu weysaysan biyo iyo ciid baa iman lagu tahaaro qaato biyihii aan ka hadalla horta weysadii lafteeda baa kala horaysee horta kitaabu tahaarati dheh tahaaraduna in tahaaradii xadadka laga daahir yahay bay culimmada qaar ku fasireen xadiidka abi maalik alashcari ee imaamu muslim iyo kayrkii wariyeen ee nabigu sal allahu alah wasalama uu lahaa aahuuru sharu liimaani iimaanka nuskii wey iimaanka nuskii aahirnimada weeye fuqaha badanba waxay ku fasireen inay ahaaradan la ahaaro qaadanayo tahay saa darteed baa kitaabu ahaara loogu magacaabay ahaaradu waa ahaaradii labadii qaybood weeye ahaaratu xadain iyo ahaaratu khabatin inaad nijaase iska dahirayso oo ah jirkaaga dharkaaga iyo dhulka aad ku cibaadaysanaysa ku tukanaysa saddexdaba inay nijaaso daahir ka yihiin waa tahaaratu khabahin oo cala saxiixi aan u tegi doonno inayna iyadu niyo u baahnayne falkii in la fuliyuun u baahan tahay nooca labaadi waa tahaaratu xadainoo xadadkii labada qaybood ahaa ee asfarka iyo akbarka ahaa intaba baabkanaa lagaga hadlayaa markii tahaaratu najis laga hadlayo waxaad baratay laba arimood baad u baahan tahay kow maxaa nijaasa annajaasaat faslu najaasaati waa in laga hadlaa laba kayfiyatu tahiiri nijaasadan see loo daahiriyaa qodob saddexaad baa kuu raaciyo maxaa lagu daahirin maxaa nijaasa see loo daahiriyaa maxaa lagu daahiriyaa kitaabu tahaara lagaga jawaabaa saddexdaas su-aalood ahaaratu xada marka la yidhaahdana maxay ahaaratu xada tahay sidee baa loo kor yeelaa maxaa lagu kor yeelaa iyadana way iman markii abwaabtii laga hadlayo aadaab baa raaci shuruud baa raaci dhammaystiray u baahan intaba abwaabu طahaara muhimkoodii lagu soo qaadanaya wuxuu yidhi kadib mualifku markaynu nidhaahna maxaa lagu طahaara qaadan karaa waxaynu leenahay laba mid weeye asaasku ima almaau tahaaradu hadday tahay tahaaratu xadain oo midda asaasiga ee salaada shardiga ee ugu weyna ta kalena ay ka hooseyso taasi ka weyntahay ka muhiimsan tahay waxaan leenahay waa labo ima almaau asaalatan biyaha asal ah wa imaa biyihii xaaladaha qaarkood wax bedelkoodii noqda labadii tahaaraba biyaha asal u ah maaha iyaga kaga bilow marka almiyaahu biyaha allatii biyahaasoo yajuusu ay bannaan tahay adtahiiru in lagu tahaara qaata bihaa iyaga biyahahi sabcu miyaahin toddoba biyood weeye waxay yidhahdeen walasaxu sabcatu miyaahin qaacidadii cadadka iyo macduudka naxwadu waxay keenaysaa haddii lafdiga min alaaa ilaa ilaa tisca aynan faacil ahayn oo alaaa sabca iyo kuwa lamidka ay tahay yudakaru maca almuanai wa maca almudakari miyaahun jamcu maain weeye almaau ma haada almaau baad dhihi mise haadihi almaau haada almaau mudakar weeye haddii ay mudakar tahay lafdiga sabcata in loo yeelaa afsax ahayd sabcatu miyaahin la yihaahdo toddoba biyood kow biyaha koowaade maau samaay samada biyaha ka yimaada weeye ilaahay baana yidhi wayunazilu calaykum min asamaa'i maaan liyuahirakum bihi idinku daahiriyo mar kalena wuxuu yihi waanzalnaa min asamaa'i maaan tahuuran baan ka soo dejinay kow wa maau lbaxri biyaha badda waa kuwii labaad nabigaa la weydiiyey sal slam inaa narkabu lbaxra wanaxmilu macana alqaliila min almaayi fain tawada'naa bihi caطishnaa afanatawada'u bimaai اlbaxri baddaannu dooma raacnaa biyo yarna waan qaadanaa haddaan ku weysaysanna biyihii badda waa cusboo lama cabi karee waanu oomaynaa biyaha baddanba ka weysaysanaa kuwan cabitaanka iyo cuntada aanu kaytanne markaasuu wuxuu yidhi huwa ahuuru maauhu badda biyaheedu kuwa daahira wey alxilu maytatuhu wax kastoo badda ku nool oo bakhtiyana bisin iyo birna midna uma baahane iska qabsadoo iska cuna waa xadiis صaxiixa oo min xadiidi abi hurayra ka asaxay radi allahu canhu ardaahu wamaau nahri biyaha webiyada mara oo asalkoodu hede ama il ka soo burqaday ama cir ka soo daayay asalkana cirkaa u ah maau samaayi maau nahrina waxay yidhaahdeen daliiluhu اlijmaacu ijmaac culimmada isku wada raacday wey wamaa ulbi'ri biyaha ceelkana ku dar waxay yidhaahdeen biyaha ceelkana waxaa u daliila xadiidkii sunankii abi saciid اlkhudri rasuulkii ilaahay waxaa la weydiiyey can bi'ri budaacata ceelka budaaca la dhihi jiray baa la weydiiyey waxaana la yidhi waa ceel qashin badanna ku daato xataa maryo wasakhaysan baa lagu tuuraa maxaan samaynaa waa markuu leeyahay ina almaaa طahuurun laa yunajisuhu shayun biyuhu waa daahir wax nijaasayn karana lama arko wixii laga soo reebay waa u doonaa aqsaamta biyaheea kale ay ku soo wamaau lcayni isha durdurkaa ah biyaheedii waxay dh iyada biyaha durdurkaana sidoodaba asalka biyuhu ama samaday ka yimaadeen ama dhulkaa laga soo qoday biyihii ceelka dhulka laga qodayba haddii saa la yidhi kuwa iyagu iskood oga soo baxayna waa la mid wamaau thalji biyaha barafka ah barafka la fadhiya haddii la dhalaashado oo biyo uu noqdo isna waa lagu weysaysan karaa wamaau lbaradi biyaha baalkee dee yaxniga la yidhahda ama dhadada qaar ay u yaqaanaan dadku habeenkii markay eh, dhirtu barido ee subax iyadoo biyo ka daadanayaan aad soo toosto haddii biyaha aad aruursato iyagana waa ku tahaaro qaadan labadan dambe xadiidkii ducaaul loo daliishaday allaahuma aksil min khataayaaya bilmaai waalthalji waalbaradi soo mahayn ilaahay ugu tahirba soolmaada dhihin adugu inay wax tahirayaan baa halkaa laga garta iyagana culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen nooc buu ka tegay sideedaad oo muxuu ahaa waa maaulbarakati buu ka tegey biyaha barakada ku yimaada oo nabigu alay slam waxaa ka sugan in nabiga loo yimid maalin oo biyihii yaraadeen oo meel biyo yar biyo yaroo weel intuu lagu shubay gacmaha intuu geliyey uu ka weysaysta yidhi waxaan aragnay dhaheen walmaau yambucu min bayni asaabicihi fariisa dhexdaysaa biyuhu uga soo burqanayeen biyaha ceelna kama imanin cerna kama soo diine biyo ilaahay baraka ku keenoo bediyey weeye soo maaha calaa kulli xaal intani waa inta caanka ee macruufka ahe dadku wada yaqaanaan ee wada gaari karaan buuga jeedaan baabkaasi dadku inay wada helayaan iyo in kale iyo cid karaamadiisu halkaa gaartay in la arki doono allaahu aclam ayb intaasi waa biyihii iyo adiladoodii uma almiyaahu kadib biyuhu calaa arbacati aqsaamin afar qaybood weeye masdarkay biyuhu ka yimaadeen meeshay ka yimaadeen marka la eego toddobay ahaayeen marka la eego xukumkooda sharciga ah iyo sida ay tahaaro u galaan ama u gelinna afar qaybood weeye daahirun biyo iyagu daahira oo mutahirun waxna daahiriya hayru makruuhin wax karaaho oo ku jirta in lagu dahaaro qaatana ayna jirin wa huwa almaau lmuطlaqu biyaha la iطlaaqay ee magacii biyanimada wata wax soo ku soo dhexdhacay oo ka bedelayna aanu jirin wey dabcan <coughs> saddexda qaybood ee soo socotee kalena aan ahayn wey kuwani waxay ku soo urursamayaan biyaha saddexda qaybood ee kale aan ahayn weeye maa lmuطlaq nabiguna calayhi salatu salaam ninkii weli ninkii masaajka ku kaajay xadiidkii abu hureyre bukhaari iyo keyrkii wariyeen sookii ku yidhi ma aha dacuuhu waahriquu calaa bawlihi sajlan ama sajlan ama danuuban min maayn wuxuu yidhi maxaad iska daayo horta ha dhammayste ninku kollaba nijaasee masaajidkee iska daaya sidiisa u daaya akhafu dararayn weeye waayo haddii la kiciyo isna wuu rafaadi markuu la kacana meelo kaluu ku daadaadin oo sii nijaasayn intanuu qurunsaday u daayuun isna yaana dhib soo gaarin masaajidkana nijaasadu yayna fidina intaa u daaya kadibna wadaan biyaa ah ku shuba fainamaa bucitum muyasiriina walam tubcau mucasiriin saas darteed dadkii daaya ha la yidhaahdee meeshii dhulkii maxaa lagu daahiriyey biyo ku shubuu min maayin biyown biyihii shardi kuma xihin sifa kuma xihin qayd uma yeelin waxba midna qaybtaasi waa qaybta koobaad qaybta labaad waa aahirun biyo aahira oo muahirun iyana wax daahira makruuhun laga fiican yahay wa huwa almaau waa biyaha almushamasu qoraxda kulaysa weeye fuqahada shaaficiyada qaarkood baa sidan qabe eh waxay leeyihiin waana sida raafic iyo rag lamida ay rajaxayaan madhabku inuu yahay biyaha qoraxdu ku dhacday ee qoraxdu kululaysay in lagu weysaysta waa karaahiyay dhaheen oo lagu tahaaro qaato qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya biyaha qoraxdu kululaysay waxay noqonayaan in lagu tahaaro qaato karaahiyay noqon laakiin waxaa ku xihan dhowr shardi kow weelka ay ku jireen weel macdan aho goortay qoraxdu kululayso wax ka soo raacraaci kara biyaha waa inuu yahay laba waxa loo isticmaalayo waa inuu jirka yahay saddex waxa kululeeyey waa inay qorax tahay oo ynan dab ahayn saddexdaasay isku dareen qaarna waxay yidhaahdeen maya biyaha qoraxdu kululaysay ama barkad ha ku jiraan ama ibriiq ha ku jiraan iyagu waa karaahiyo waxay ku saleeyeen imaamu shaafici baa wuxuu warinayaa wa min طariiqihi اbayhaqiyu can cumar bn اkhaaab kaana anahu kaana yakrah arintaa waa nici jiray wuxuuna dhihi jiray biyaha kululoo lagu weysaystaay fainahu yuriu barasa baras bay dhalisaa sidaa ha yidhaahdee aarkaa cumar ma asixin laba sanada uu leeyahay labadaba dicaaf weeye saa darteed aarka cumar ma sugna imaamu shaafici fii kitaabihi lum isagu wuxuu ku leeyahay anigu karaahiyo weeye ma dhahayo ilaa an yakuuna min jihati ibi in la ogaada caafimaad ahaan dhib inay u leeyihiin maahane anu biyo way kulul yihiinoo qorax baa ku dhacdee waa laga fiican yahay aniga malihi imaamu nawowina dhinaca daliil ahaan marka la eego wuxuu leeyahay waxaa raajixa inayna karaahiye ahayn waxaan adilada iyo riwaayaadka la sheegay oo dhan ama xadiid caaisha loo tiirinaya laa tafcali fa inahu lbarasa iyo aarkaa cumar iyo wax salyaraatona le kuma jiru il imaamu nawowi raxima allahu tacaala saa darteed asalkii cadamulkaraaha ahaa bay qoraxibaha kululaysee raajixa buu leeyahay ibnu cumar waxaa ka sugan inuu biyo kulul ku qabaysan jiray sida ibnu abi shayba fii musanafihi ku warinayo qaybta saddexaad wuxuu yidhi qaybta saddexaad wa aahirun kuwa iyagu daahira gayru muطahirin laakiin aan waxba dahiraynin wa huwa almaau biyaha weeye almustacmalu loo isticmaalay طahaaro hore iyo wاlmutagayiru biyaha bedelmay weeye bimaa khaalatahu wax ku dhex darmaday oo min aaahiraati waxyaabaha daahirka ah biyo iyagu daahira laakiin aan lagu dahaara qaadan karin laa can xadad oo weyse iyo qabaysaan gelin najaasana aan dahiraynin oo dhar iyo dhurtoona lagu daahirin karin waa labadaa qaybood buu yidhi imaa inay yihiin biyo horay dahaaro loogu isticmaalay waad weyshaysatay weysadaadiibay baad weel loo horiyey ama waad qabaysatay oo saxan iyo waxbaad ku dul qabaysatay oo biyihii baa yaalla haddayn nijaaso kale ku jirin waa la cabbi karaa waxbaa lagu karsan karaa laakiin laguma weysaysan karo najaasana laguma dahirin karo waayo lafahooday daahiru yihiine dahaarada ay qabaan awooddeedu ma dhanna inay cid kale u gudbiyaan oo nijaaso zuuliyaan kuwa mustacmalka fuqahada shaaficiyadu inay biyaha la isticmaalay daahir yihiin waxay u daliishadeen xadiidkii saxiixayn ku yeela jaabir ibni cabdillaahi uu nabigu booqday sala allahu alayh ali wasalam radi allahu canhu oo yidhi nabigaa ii yimid oo anoo xanuunsanoo miyirla markaasuu intuu weysaystoo weysadii hooriyey buu dusha weysadiisa igaga shubay buui haddaba hadday biyaha lagu dahaara qaatay nijaasa noqdeen nabigu nijaaso kuma daweeyeen nijaasaana qofka dusha kagama shubeen najaasaduna waa xaraam hor xadiid kalena waa ka kaga sugan in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum wuxuu ila idinka xaaraantinimeeyey dawiya caafimaad idiinma gelinin taa waa iyagu inay daahir yihiin inayna waxba daahirin karin xaggee laga keenay iyadana xadiid abi hureyre ee muslim wariyey weeye uu nabigu yihi laa yaktasil axadukum fi lmaai daa'imi wahuwa junubun qofkin yaanuu ku dhex qabaysan biyo fadhi oo kuwa socda aan ahayn isagoo janaabo qaba haddaba nabigu alay slam wuxuu ka reebay dadkii biyaha fadhiya yaan lagu dhex qabaysanin haddii aad janaabo qabto waxay yidhaahdeen qeydka janaabada ah iyo nahyiga marka la isa saaro arrintan waxaa ka muuqata jermis laga baqaya ma aha sababtoo ah jermis laga baqayana waxaad ku garan qeydka wahuwa junubuna haddii qofku ku qabaystaba la diidan yahay jermiski ay tahay qabayskoo dhan baa la diidi lahaa waayo waxaa dhici karta qofkan janaabada qaba jirkiisu inuu nadiif yahay kuwaan janaabo qabinoo iska qabaysanayo oo boodh iyo wasakh badanna u dhex galo saas darteed wahuwa junubun waxaan garannay jermiski wax lagama cararayo laba wuxuu huwa junubun ay kala qaaday qofkii rafcu xadain u qabaysanayey iyo qofkii tabarud u qabaysanayey bay kala qaaday maadaama qaydka huwa junubun laabudda faa'iide inuu yeesho ay tahay waxay yidhahdeen muxuu yeelan karaa waxay dhaheen biyihii hal mid baan ku xambaari karnaa biyihii nahyigaasi cilada loo nahyinayo xaddu uhuuriyo inay wax daahirin karaan oy dadku ka faa'iidaysan karaan buu ka saarayaa halkaa waxaan ka garannay yidhaahdeen biyihii haddii lagu dhexqabaysto qof jinaabo qaba uu ku dhexqabaysto waa biyo xadad lagu rafciyey iyagii baana meesha fadhiyoo biyo daa'imoon soconnin weeye kuwii lagu qabaystay haddana laguma taharo qaadan karo walidaalikay riwaayadu qaarkood waxay ahayd uma yatawada'u fiihi yuusan ku qabaysanin oo haddana kadib inuu ka weysaysto uu rabo maxaa yeelay bay yidhaahdeen qabaysigii rafculxadakii hore baa weysadii dambe diidayo laba xada ma rafcin karaan biyihii halkaasay yidhahdeen abu hureyra waxaa lagu yidhi oo seen ugu qabaysanaa marka wuxuu yidhi dhinac intaad istaagto kasoo soo darso oo ka soo qaadaya tanaawaluhu tanaawulan halkaana waxay dhaheen qowlka fatwada abu hurayra iyadana ishkaal kaleu ku yimid shaaficiyada bay jawaab u tahay bay yidhaahdeen markay yihaahdeen biyaha yar haddii aad dhex gashay tahuuriyadii way ka bixi laakiin haddaad soo qaadato ama biyihii nijaasada yar ku dhacday way nijaasayn laakiin hadday biyuhu koreeyaan nijaasayn mayso alfarqu bayna alwaaridi waalmawruudi hadalka muridaadka garan bay dhaheen soo qaado biyihii laakiin way ku dareeri karaan alaa kulli xaal waxay yidhaahdeen nahyigan junubka lagu khasisay likownihi rafca xadai wey uma yatawadau fiihina biyihii laba xadainina kor yeeli karin baa laga gartay saa darteed biyihii mustacmalka ahaa aahirun hayr muahirin dheh almutagayiru bimaa khaalaahu min aahiraatina de biyanimadiiba way ka baxeene haddaad caano ku darto biyihii ama aada shaah ku darto oo midabkoodiiya wax isbedelo de biyo saafiaba ma aha xaddii biyanimaha lagu tahaara qaataa la yidhi waxaan biyahayn meeshaba ma oolin bay yidhahdeen kuwana biyo nadiif saafiya ah maaho biyo keliya lama dhihi karo waa baraxiyo waa shaahiyo inaad dhahda maahane halkaasay fuqahada shaaficiyadu mareen waa maaun iyo biyo qaybta afraad weeye ugu dambaysee najisun oo biyo nijaasa ah biyaha nijaasada ahna waa qaybta afraad waa kuwee kuwa nijaasta wahuwa aladii waa biyaha xallad fiihi ay ku dhacday najaasatu najaasa ay ku dhacday wey waa biyahay najaaso ku dhacday taabatay walxaal huwa isagu duuna alqollatayni qollatayn ay ka yaryihiin biyahaasi aw kaana qollatayni ama qollataynba dhan oo fatagayara isbedelay halkan wuxuu leeyahay mualifku biyuhu nijaasada ah laba mid bay ku nijaasoobaan inay biyahani nijaasadii ku dhacday bedeshay intay dooniba hala ekaadaane hadday biyihii nijaaso ku dhacdo oo waxa bedelay nijaaso ku noqnoqoto oo ku badatay ay tahay biyahaasi waa nijaas ijmaacan sida nawowi iyo keyrka ay soo guuriyeen iyo ibnulmundir iyo rag lamida waa lagu ijmaaca yidhahdeen laakiin xadiidkan odhanaya ilmaau tahuurun laa yunajisuhu shayun ilaa maa gayara طacmahu aw riixahu xadiidkaas sanadkiisu daciif weeye biitifaaqi ahli اlcilmi biالnaqli wاriwaayati ijmaaca daliil o tan hore laakiin duuna alqullatayni haddii biyuhu inay badan yihiin iyo inay yar yihiin baynu kala qaadi hadday badan yihiin taabashada nijaasadu kuma nijaasoobaan inay bedelmaan maahane haddiise biyuhu ay yar yihiin taabashaday ku nijaasoobi biyaha yar iyo kuwa badan xadda lagu kala saara maxay tahay waxay yidhaahdeen waa qollatayn inay yihiin oo maxaa u daliila xadiidkii ibnu cumare ay sunankii iyo sunanku warinayeen soo nabigu ma dhihin idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabas nijaaso ma xambaaraan qollataynba biyuhu hadday gaaraan nijaaso ma xambaaraanoo nijaaso wax ma yeesho oo khabas nijaaso maxaad ugu fasirteen riwaayo saxiixo fii abi daawuuda ah waxay ahayd idaa kaana almaau qullatayni fainahu laa yanjusu ma nijaasoobayo khabadka riwaayadan in nijaas laga wada riwaayadaasaa caddaysay yihahdeen xadiidka mantuuqiisu qollatayn ma nijaasoobaan wey mafhuumkiisana waana mafhuumu shari idaa hadduu mafhuumku wuxuu tusayaa wixii qollatayn ka yaree nijaaso taabatee ku dhacdo inaanu waxa ka badan lamid ahayn hada kii ka badnaa haddii la yihi ma nijaasoobin kan wuu nijaasoobay marka mafhuumkaasi mafhuum qawiya wey qolaad diidayoo waxay yidhaahdeen cumuumka xadiidka abi saciid ee bihri budaaca ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shayun waa caam cumuumkiisana waa mantuuq oo lafdigay ka muuqataa labadooduba horta waa dilaala lafdiya wey midna waa dilaalada mantuuqa la yidhaahdo midna waa dilaalada mafhuumka la yidhaahdo yaa xoog badan waxay yihahdeen mantuuqa xoog badan oo shuruuda ictibaarka mafhuumka waxaa ka mida markii la tixgelin wax lagu salaynayo inaanu mantuuq ka hor imanin saas darteed qolada waxay yidhaahdeen mantuuqa xadiidka cumuumkiisa ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shayun ba xoog badan kuwana gacantay taageen haddii tacaarud yimaado tacaarud alcaami waalkhaasi wayay yidhahdeen haddii uu mantuuqu caam yahay mafhuumkuna khaas yahay waxay yidhaahdeen aلصaxiixu min aqwaali ahli اlcilmi biاlusuuli in mafhuumka lagu takhsiisin karo mantuuqa cumuumkiisa waa masale khilaafiya halkaasna calaa kuli xaal fuqahada ninka culimmada ninkii qabay in cumuumka mantuuqa mafhuum lagu khasisi karaay xadiidka qolataynka meeluu ka mara ma laha warwareegeysi iyo geeda xagxagasho wey ninkii qabay mantuuq caama mafhuum maba khasisi karana warkiisii meel cad buu isaga u saaran yahay laakiin qowlkaas usuuliyiintu waxay u badan yihiin in cumuumku haddii uu mantuuq yahay mafhuumkana khaas yahay min adilati takhsiisi uu ka mid yahay bay u badan yihiin fuqahadii sidaa qabtay ba aar iyo kaiir iyo qaliil inay kala saaraan bay keentay qolataynka halkaasi ku salaysantaha calaa kulli xaal qolataynku imisay dhan yihiin marka wاlqulataani khamsu miئati ritlin xilligiisii wixii la isticmaali jiray buu ku cabiray marka qoladu quladu waxaa la qullatayn laba ashuunoo waaweyn weeye marka qullataanka labada ashuuni khamsu miati ritlin shan boqoloo rodoloo baqdaadiyin weliba miisaanka rodolka ee baqdaad laga isticmaalaa kaasuu isaga yaqaanay taqriiban qiyaas ahaanoo waxna waa iska yar dhibi karaa waxna waa ka yar badan karaa filasaxi sida raajixa waxaynu nidhi tii aynu badalo hadda maxaa la isticmaalaa biyaha ma rodol baa la isticmaalaa litir baa la isticmaalaa litir ha loo bedelo markii la yidhi waa la ysku qabsaday intaan arkay qoladii u yaraed waxay yidhaahdeen boqol iyo sagaashan litir wey qoladii u badnaydna waxay yidhaahdeen laba boqol iyo lix iyo toban litir wey wax intaa udhexeeya wey farqiga udhaxeeya waa lix iyo labaatan litir lix iyo labaatan litir baa farqiga udhexeeya qolada ugu badan aan arkay waxay yidhahdeen lix iyo laba boqol iyo lix iyo toban litir wey qolana waxay yidhahdeen maya boqol iyo sagaashan litir wey intaasaa loo dhexeeyaa qiyaastii isku celceliskii adugu afrajka dhexda haddaad ka soo qaadato waxba kaa dhihi mayso lix iyo labaatanka udhexeeya saddex iyo toban iyo saddex iyo toban haddaad u kala goyso ood boqol iyo saddex litir wixii gaara xoogga ku dabaqdo ama ixtiyaaan qolataynkii haddaad madhabkaa qaadato aada boqol iyo sagaashan ka dhigto iyadana war axwadka geli kara wey calaa kulli xaal litirkeediina wakaa boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol lix iyo toban buu dhexeeya